acudubillahi shtaan bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi cala salaatu wasalaamu ala salam darsigeena maanta wuxuu noo marayaa konton iyo konton iyo hee dadka waxa sheegi jiray meeye konton iyo lix buu noo marayaa saaka alcilatu thaalitatu alcujma cajamnimo waa darsiga konton iyo lixaad ee qadriga insha allahu tacaala alcujma wahiya an takuna alkalimatu min alawطaaci alacjamiyati ka ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba wajamiic asmaa ambiyaaijamiicu asmaa alambiyaai acjamiyatu ilaa arbaca cajamnimadu waxay keenaysaa ismkii inuu maalaayansarif noqdo cajamnimada maxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi waa an takuuna alkalimatu inay tahay min alawdaaci alcajmiya cajamnimo mid ka timi waa inay ama asal ahaan u leh sida ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub oo kale wa jamiicu asmaa'i alambiyaai acjamiyatun weeye ilaa arbaca afar mooyaane magacyada nambiyadu waa wadaacajam yani carab maaha wey macnuhu afartan waa moxamed sala allah aley wasalam wa saalix wa shucayb wa huud afartaasi asal ahaan bay carab u yihiin waa fahamteen soo maa yaah salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhim ajmaciin wayushtaradu liictibaari lcujmati amraani magacu inuu cajamnimo lagu cileeyo laba shardi baa u yaal shardiga koowaad an takuuna alkalimatu calaman fii luuqati alcajam luuqadii horoo cajam tahay intaysan carabi qaadan waa inuu magacu ahaa magac magac ahaan loo isticmaalo yacni ibraahim intaysan carabtu isticmaalin dadkii ibraahim isticmaali jireen rag u bixin jireen warfahanta maca haa falow kaanad hadday ahayd cindahum agtooda ismu jinsin magaca guud hadday iska ahayd uma kadibna jacalnaaha haddaanagu carabnahay aan ka dhiganay calaman magac gaara aan ka dhiganay wajaba sarfuhaa waa la hoos dhigayaa tanwiin bay ogoshahay sababtu maxay tahay sababtu maxay tahay de ayagu hee ayagu magacan magacaanu ma aqoon waa fahamta bi an wadaalika bian tusamiya rajul nin waa inaa u bixiso bilijaam oo kale aw diibaaj ninbaa diibaaj u bixisa ama lijaam u bixiso afaan soomacan magacu asal ahaan magac maaha dad loo bixiyo laakiinse adiga markii carabtii ay isticmaalaysa magacii qof u bixiyeen taasuu sarab masruuf ayr maanusarfi ku noqday wey wathaani shardiga la an takuuna waa inay tahay zaa'idata mid ka badan calaa alaaati axruf falihaada sidaa daraadda insurifa nuux nuux baa waxaa laga dhigay munsarif waluud baa laga dhigay nuux iyo luud labadaa magaci magaca magacyo carabeed ma aha oo sida nebi maxamed sl saalex oo kale carab maaha waa fahamsamaan ayaga maxaa u diiday maalansarnimada maalanser way noqon lahaayeen laakiin shardi labaad bay buriyeen shardi labaad bay buuxin waayeen oo ah saddex xaraf inay ka bataan qaala allahu tacaala ilaa aala luutin soo ma jeedi luutin labahoosig baa la saaray najaynaahum waanu badbaadinay bisaxarin goor aroora ayaanu badbaadinay goor aroora aroor gaara lama sheegin goor aroora qaala allahu tacaala wuxuu yidhi innaa arsalnaa nuuxan baanu dirnay ilaa qowmihi sumjida laba kordhig baa la saaray waman zacama min annaxwiyiina qoladii ku dooday iyadoo naxwiyiinta ka mid a ah, anna haada nawca nowcan yajuusu fiihi sarfu wacadamuhu nuux waxaa ku bannaanan sarfi iyo hayru sarfi qolaasaa ku dooday qoladii sidaa samaysay falaysa bimusiibin ma asiyan masaladaas oo masalada maxay ku sax tahay buu ku yidhi yaah in la sarfiyo alcilatu raabicatu atacriif wey almuraadu bihi tacriif marka tacriif maxaa soo hosgelaya soo lixii ma ahayn damiir ism caalam ism mudmara ism mudmara ism caalama ism ishaara ism mawsuul almucaraf bial sukun ma soo hosgelayaan tacriif marka muxuu ka wadaa waa kan wlmuraadu bihi waatacriifka waxaan ka wadnaa tacriif alcaalamiyati baan ka wadnaa alcaalamiyanu ka wadnaa tacriifkan ma aha kuwii kale oo maxaa ku cadaynaysa ina ayada tahay lianna almudmaraati iyo walishaaraati mudmaraadka iyo ishaarooyinku iyo walmawsuulaati laa sabiila laha laa sabiila lidukhuuli tacriifiha fi hada albaabi laa sabiila wax wadaa kuma laha lidukhuuli tacriifiha qeexideed macrifanimadoodii inay soo gasho fi hada albaab baabkan ah maalansarfnimada iyo masruuf iyo sarfi iyo maalansarfnimo baabkaasu baab ma ah baabkaas inay soo galaan wada ay ku soo galaanba ma laha sababtu maxay tahay isu gelaayeen waatan liannahaa maxaa yeelay kullahaa afar saddexdaba mabniyaatun weeye wa haadaa kanina baabu baabu icraabin weeye suma jeedo horta xaggaa marka maxaa ku baxay saddexba bannaanka tegey wa duu oo duladaati ah iyo walmudaaf kii mudaafka ahaa maa udiifa ilaa waaxidintiiso garamaysaan labadaasna fa ina al ismku idaa kaana hayra munsarifin hadduu yahay uma dakhalathu ladaatu ay gasho awnse udiifa injara bilkasrati fastaxaala markaa waxaa mustaxiil noqday iqtidaauhumaa hee iqtidaa'uhumaa aljaru jara maxaa saaran soo maahan iqtidaa'uhumaa inay keensadaan aljara in lagu hoos dhigo bilfatxa lagu hoos dhigo meesha ka baxaysaabui warkaabaa ku dhacay soo maa waxayna idinna falayabqa ma soo harin ilaa tacriif alcalamiya calamkii mooyaane mid kale ma soo harin alcilat alkhaamisa alcadlu weeye cadli wa huwa cadligu taxwiilulismi ismka in laga leexiyo weye min xaalatin xaalad ilaa xaalatin ukhra loo leexiyo maca baqaa'i lmacna asli macnihii asalkaa asagoo uu joogo oo sidaba qaacida jidhoo la yidhaahdo qaacidaa waxay jirtaa baa layidhi kullu macduulun can macrifatin yuqsadu bihi qusida bihi qusida bihi qasda tilka almacrifa mid kasta oo macduul ah can macrifatin laga soo leexiyey yaah yuqsadu bihi qasda tilka almacrifa macrifadaa laga soo leexiyey macnaheeda ayay ayay qaadanaysa inta hadduu ku sheegay wayshekhu raximah allahu tacaala marka wahuwa cadligu calaa darbayni waa laba qeedood waaqic mid dhaca bilmacaarifi macaarif muxuu ka wadaa calamkiibuu ka wadaa iyo waaqic mid dhaca fiis sifaati falwaaqicu fi lmacaarifi yaati calaa wasnin laba siyaabood buu ku yimaadaa kan macrifada dhaca axadumaa fucal wey fucal wadaalika filmudakari labkiibaa iska leh wa cuduuluhu can faacil buu ahaaday meesha laga sulaxiyana waa xaggee an faacil ka cumar oo kale iyo wazufara iyo wazuxala iyo waxujar oo kale haa faacil wax laga keenay buyii caamir iyo zaafir iyo zaahil iyo xaajir iyo waxaasa laga keenay buyii wataanika labaadna facaal weeye facaal fil mu'anasi baa iskale wacadlun maxaa weye can faacilatin soo maa nahwi xadaami qataami raqaashi waa magacyo islaamo wadaalika fi luqati tamiim ayay khaasatun ku tahay yaa iskala tan reer tamiim baa iskala waxay dhahaan waa maalaayansarif maalaayansarif maxay ula jeedaan waa mucrab horta bay ula jeedaan horta maxay ula jeedaan horta waa mucrabba inuu maalansanno waxaa ka horraysay yaa inuu mucrab yahay horta waa mucrab bay ka wadaan suma jeedaan Ah, fa ama alxijaasiyu nimanka la yidhaahdo fa yabnuuna cala alkasri ayagoo hoosdhig bay u daayaan mabniyun cala alkasri bay dhahaan qaala shaacir ataarikatun tadallulahaa qataami radiinaa bitaxiyati wasalaami ataarikatu mid ka tegaysa miyaa tadalulaha isbihinbihinteeda qadaami gabadha la yidhaahdo radiinaa waxaan raali ku noqonay bitaxiyati iyo wasalaami salaantaasaa raali kaga nahaye isbihinbihinta maynaga waayahay marka qadaami sheikhu muxuu ka daliishanayaa raximahu llahu tacaala tusaalahaanta wuxuu u keenay in uu kuu xuujiyo xijaasiyiinta warkooda oo ah mabniyun cala alkasri fi maxalli rafci faacil waa fahamsoomaan ataarikatun soo mubtado maa abarfaacil sadal khabar u baahanta ayaa u noqonaya qadaami ataarikatun mid tegaysa miyaa qataami tadalulaha mafcuul marka oo taariga mafcuul u tahay warfaan soomaan ay atatruku qataami tadalulaha wey macnuhu horta marka qadaamina waa faacil tadalulna mafcuul wey qadaamkaasoo faacil haddana hoos dhig baa saaran maxaa la dhahayaa marka qaabkii jasiyiinta ku wadaysaa oo ah inay mabni tahay mabniyu cala alkasri fii maxalli rafcin waqaala akhar wuxuu yidhi idaa qaalad xadaami fasadiquuhaa hadday xadaami war tiraahdo sheegto fasadiquuhaa run u qaata fa ina alqowla maa qaala xadaami weeyaan marka waa minu calalkasri fii maxali raaficin oo labadan beyd yacni maalayntarnimada hadda meesha uu keenay shiikhu daliil uguma haystee wuxuu ka wadaa sida xijaaziyiinta waxay qabaan inuu mabni yahayoo tusaalaha waa kan tusaalahoodu amaa nimanka tamiimiyiinta la yidhaahdo aywa qataamu iyo qataama bay dhahaan markaa waa kan fa in kaana hadduu ahaaday aakhiruhu gadaashiisu raa'un raa hadday ahaatay qoftii dumarka ahayd magaceeda baa laga hadlayaa ma fahamti qoftii dumarka ahayd magaceeda haddii gadaasheeda ra' taalo ka safaari oo kale ismulmaai ismulimayn wey xadaari likawkabin wey wabaari ismun liqabiilatin weeyaane dhadigii weeyaane waa dhadigii waxaan laga hadlayo facaalkii weeye facaalka maxaa ugu dambeeya ra fa akaruhum badankood yuwaafiqu lxijaaziyiina fa akaruhum maxaa laga wadaa akaru timiimiyiin waxay ku waafaqsan yahiin xijaaziyiinta calaa binaai cala alkasri in mabniya cala lkasri laga dhigo waa fahamta oo maxay dhahaya wabaari ii sheeg jaa'at wabaari wabaari baa timi wabaari mabniya cala lkasri fii maxalih marka casharkan kitaabka horaantaan kusoo dhaafnay waa fahamteen soo maahan xadaamiya barnaamijta barnaamijkii facaal ahaa waxa loo kala qaadaya mara buu ku dhammaanso kuma dhammaan hadduu sarac ku dhamaan oo qadaamiya kuwaas xijaasiyiintu maxay qabaan mabni weya calaayi xaal wuxuu doonaa ahaadee timiintu maxay qabaan mabni maalaayansarif wixii ra'a ku dhammaadana maxay sameeyeen way isku waafaqeen oo maxay dhaheen waa mabniyun cala alkasri fii maxalli kida soo maa ayib intaada haysa marka khayr allah siiyo bal yaltazimu wa minhum waxaa ka mida laakiinse nimankii hore man baa ka mida qolo laa yuwaafiquhum ay laa yuwaafiqu alxijaasiyiin aan ku raacin mamninimada ee bal hee yaltasimu licraaba bay dhaheen icraab buu waajibay buu wa manca sarfina wuu qaadanayaa yaltasimlicraab maxay ka wadaan yani mamni maaha wa manca sarfina maxay ka wadaan maalaa yansarifuu noqdo wa mima ikhtalafa fiihi tamiimiyuuna aydan tamiimiyiinta kuwa isu khilaafeen waxaa ka mid ah waxyaabaha laisu khilaafay waxaa ka mid ah amsibaa ah. laga wado amsida bihii ams haddii laga wado alyawma maalinka aladii maalinkaasu qabla yawmika maalinkaa joogta ka horeeyey maanta maxaan joognaa hadda sabti soo maa shalay haddii laga wado amsida markaas xaaladda markii shalay laga wado baa laysu khilaafa fa akharuhum badankood timiimiyiintu yamnacuhu min asarfi maalayansarif weeye bay yidhahdeen yani waa mucrab maalaayansarifa warkaa ma ku dhaca horta goormay dhaheen in kaana waa hadduu yahay fii mawdici rafcin mawduucu rafi hadduu joogo waay warka waa ku dhacay soo maa warma fahamteen amsi maxay dhintay miyiintu badankood waxay dhaheen waa maanansarif waa haddii shalay laga tilmaamayo marfuucuna ay tahay yacni faacil ay tahay oo kale waa fahamtay soo maahan waayahay su-aal baa layii maxaa maanansarifka oga dhigteen waxay dhaheen waxbaan soo oga dhignay cadli baa ku jira oo cadligu meeye waa waxay dhaheen calaa annahu inuu yahay darteed macduulun canil amsi kelmadda al amsi baa laga soo leexiyo maxaa laga dhigay bay dhaheen amsi <laughs> soomaan halkaasaa laga keenay maadaama cadli ku dhacay maalainsarnimaa keentay bi fa wuxuu dhahaya qofka markaa madaa wuu tegay amsu shalay way tagtay bimaa fiihi wixii ay wadatay la tagtay madaa amsu amsu iclaab markaa maxaa dhahaysa amsu faacil marfuuc haye damaana fii aakhirihi waa mucrab ee maalansir haddaa maqsha maxaa ka horeeya mucrab baa ka horeysa waa inaa fahamtaa marka maxay ku dhaheen yamnacuhu min asarfi yacni waa goorma markuu godan yahay markuu godan yahay maalansarif wuu yahay laakiin hadduu korriga hoos dhiganya ka warama waatan wayubnuunahu hayeh wayabniihi cala alkasri hoos dhigaya mabniihi cala alkasri bay ka dhigayaan fi nasbi iyo waljari mhm calaa annahu inuu yahay dartii asna mutadaminu mid haysta macna alif iyo waalif iyo laam macnaheeda mid haysta yacni mid macnihii shalay haysta ou ka wadaa fiiq wuxuu dhahaya ictikaftu waxaan ictikaafay amsi shalay amsi icraab amsi waxaan dhahaysaa waa ictakafa waa ficil huwana waa faacilkii amsi waa mabniyun cala alkasr fii maxalli nasi mafcuulun bihi fii maxali nasbi daraf daraf bay noqon fii maxali nasbi darfu makaan darfu makaan wey darfu zamaan weyaan ka wada cafwan soma jeeda horta mabniyun cala alkasri fii maxalih nas mafcuul yani booska mafcuulnimada ka wada yani darfu soo mafcuul maaha mafcuul fiihi soomaasba haddee ahaa waa kaa haye tan kalena fiiri wamaa ra'aytuhu mud amsi maxaa mud xarfujeer amsina ismun majruurun ismun majruurun bimud mabniyun cala alkasri waa ismun mabniyun cala alkasri fii maxalih jer warkaama kudhaca horta marka soo reertami maxay yidhaahdeen ma godaal waday mise ma wato maxaa tirahdeen wata soo maan waa mucrab waana maalansarif maxaa ka soo haray godaalnimada kordhigiyo waa mabni marka mabniy cala alkasri fii maxali nasb mabniy cala alkasri fii maxali wa bacduhum le qayb ka mida ah timiyiinta yucribuhu way ciraabayaan icraaba maa laa yansarif icraaban ama godaal noqo ama kordhig ama hoos dhig icraab maa laa yansarif icraabaya oo maxaa dhacaysa markaa jaa'at am iisheeg soo qabo madaa amsu maalnsarifsuma ogeen maxay ku daray maalnsarifnimadii labadii mabniga ka dhigaya maxay dhaheen amsu raaca maxaa dhacaysa ictikaftu amsa amsa ma dhahaysaa haye mud amsa mud mud xarfujar amsa ism jurun bimud alfatxan iyo tacan kasa anahu isma laa yansarif aa dhahaysaa waaya waqad dakartu waan soo xusay buyi daalika fii sadri hada sharxi kitaabkan sharaxa horaantiisaan kusoo xusay buuyi barnaamijkaa gadaal horay baa aad loogu faahfaahiyey gadaal horay ugu laabo wa amaa saxara saxara soo maahan fa jamiicu lcarabi tamnacuhu min asarfi kelmadda saxara oo alasayso garamaysaan carabtu way u diiday maalanri bay ka dhigtay bishardayn laba shardi baan sarif noqonamid kamida la waayo ma shaqaynayso kow an yakuuna daraf waa inay daraf horta labo wa an yakuuna min yowmin mucayanin maalin gaara waa in la sheegayaa maalin gaara waa in hee waa in la sheegaya ka qowlika raa jiitu waa imi yowma aljumucati maalinkii jumcada imi saxara xilligii suxuurtaha liannahu maxaa yeele xiinaydin xilligaa waxa laga soo bedelay canisaxari baa laga soo bedelay soma jeedid canisaxari saxaarad yani xilligii laisla yaqaanayo asaxar ahayoo asha watayoo la garanayay baa laga soo bedelay kamaa qadara say u qadareen ba atimimiyuuna ams macduulan can il amsi sida amsiba ay u dhaheen xagee laga soo bedelay al amsi baa tanna maxaa la yidhi saxarada maalinsalfka noqotay xagee laga keenay asaxari fa in kaana saxara hadduu yahay hayra mucayanin haddee tahay saxara aan loo yani maalin gaara aan lagu xirin maalin gaara hee miyaa lagu xirin maalin gaara ah? maalin gaara laguma xirin haddee saa tahay ka warrama insurifa waa la rogaya hoosig baa la saxarin baa dhahaysa daarabsid ka qowlihi tacaala najaynahum waanu badbaadinay bisaxarin goor arooran badbaadin goortmaalin tisniinta aroorteeda lama dhihin soomaahan goor aroora aroorteeda miyaa la sheegay waa la idlaaqay marka haddii la idlaaqo aan maalin gaaran la sheegaynin maalin gaar maxaa lagu garanayaa ka horreysiide jimcada saxaaradeedii ee sabtida maalintaa horreysiinaysaa si loo garto haddiise maalin ka horeyn waa wax iska furan weeye najaynaahum bisaxarin soo ma jeedid walwaaqicu fi sifaati cadliga sifaadka dhaca darbaan oo la qabay waaqicun filcadad mid tira dhexdhaca wa waaqicun fii hayrihi midaan tira dhexdhicin falwaaqicu filcadad kii tirada dhexdhaca yaati calaa siiqatayn laba siyaabood buu ku yimaadaa facaaliyo mafcal facaaliyo mafcal tira haddii lowdha cadli ku sameeya waa laba siyaabood ama facaal ku keen ama mafcal ku keen ma fahamta horta wadaalika fi lwaaxid waarbaca facaaliya mafcaladuna nambar one ilaa nambar afar bay dhacdaa waa fahamta soo maan iyo wamaaba inta udhexaysa maxaa koow iyo laba iyo saddex iyo afar baan facaal iyo mafcal laga dhigi karaa mishanna laguma dari karo yani waa fahamta soomaan haye taquulu maxaa dhahaysaa fucaal fad waa godantaha soomaa uxaada mawxad hunaa'a mahna hulaaa mathlad rubaaca marbac khumaasa ma jidho qaala bukhaariyu raximah llahu tacaala wuxuu laa tatajaawas lcarab carab ma dhaafsiiso alarbaata afarta ma dhaafsiisa buu yidhi yani afar an haddaa gaadhid fucaal iyo mafcal toona hee ma laha waay fa haadihi alfaadu amaaniya sideeddaa sideed soo maaha afar min labaad afar min labaad intee sideeddaasi macduulatun waxaa laga soo leexiyey an alfaadilcadad arbacatin an alfaadilcadad arbaca alfaada tirada caadiga ahayd waaxid iyo itnayn iyo baa laga soo leexiyey maxaa u dheer ayada mukararatan xaal ay tahay ayadoo tilmaamaysa soolaalaabasho markaan dhaho uxaad yani waaxid waaxid baa laga wadaa matna maxaa laga wadaa itnayn itnayn maala alaaa alaaa mukarara weeye marka faaidaas wadataa lianna waxaada macnaha waaxid waaxid waay wahunaan maxaa wey macnaha itnaan itnaani wakada albaaqi qaala allahu tacaala u liajnaxatin alxamdu lilaahi faadir samaawaati jaacil malaaikati rusulan uliajnaxatil ajnaxadaasoo mathnaa laba laba ah oo ulaada saddex saddex ah saddexa dhihin keliya waa rubaaca afar keliya mahanaysaa afar afar ah fa mathnaa mathnaa yamaa bacdahu sifatun weye liajnaxa ay leedahay walmacnaana wallaahu aclam waxa weeyaane awliya ajnaxatin oo inayni inayni saaran wa alaaa alaaa saaran wa arbaca arbaca saas wey macnuhu warkaa ku dhacay soomaa wa ama qowluhu sal allahu alay wasalam salaatu leyli mathnaa mathnaa hadda maxaan soo sheegnay mathnaa mathna macnuhu muxuu ah labalabo xadiiska macnihiisu fa mathnaada tii hore garanay salaatu leyli mathnaa micna xadiiska muxuu yahay salaadda habeenkii maxaa weeye labalabo yani laba tuko ka bax laba tuko ka bax saas macnuhu marka tii hora masnada horaa maxay sheegtayba labadii sheegtay soo maahan masnada damba maxay tahay iyaduna waatan wuxuu ku yidhi shiikhu fa matna thaaniy lita'kiid weeye laa liifaadati tikraayo tikraar ma sheegayso sababtu maxay tahay lianna daalika xaasilun bilu tikraarku xagee ku xaasila yah bilowlaa tii hore tii koowaad ku xasilay ma jeedid xagee ku xasilay la socdarsi tii koowaad walwaaqicu fii kayri cadliga sifada oo aan tirada ahayna ukhara oo kale weeyabi oh, ukhara ukhar aakhar baa laga keeno wadaalika fii naxwi qowlikum marartu binisbatin baasumar ukhara kale liannahaa jamcun liukhraa baa laga keenay wa ukhraana unthan liunhaa aakhara aakhar ay dhadig u tahay aakhar marka maxaa weeye aakhar waa hal nin hal gabar maxay noqonaysaa ukhraa waa hal gabara dumar badanna ukhar duhrag badanna aakhariina waaaakhariina actarafuu alaa taraa heedhe miyaad arkay annaka toona tiraahdid jaaanii rajulun baa iyimi aakhar haya waa mra'atun ukhraa soma jeedid waa mra'atun ukhraa walqaacida waxa weye dhegeyso qaacida anna kulla fuclaa fuclaa walba mu'anathun lifaclaa ah soma jeedid fuclaa fuclaa walba mu'anathun lifaclaa liafcal dhe afcala bay dhadig u tahay afcal ba u tahay fa innahaa taasi fucladaasi walqaacidatu eeg anna kulla fuclaa fuclaa kastoo fucladaasoo mu'anahun lifaclaa ahi fa innahaa iyadu laa tustacmalu lama isticmaalo hiya walaa jamcuhaa lama isticmaalo ilaa bilalifi wallaaminee wataan mooyaane soma jeedid awamase bilidaafati la tiiriya mooyaane kalkubraayo wasuqraayo walkubaryo wasuqr oo kale ukhraso fuclso garamaysaan fucal iyo jamac fuclaa iyo jamaceedoo fucal ah ukhraasoo fucla maa fucalna maxay tahay soo ukhar maa isku dar labadaasoo lama isticmaalo imaa laba midkood inay al wataan ama la tiiriyey ka qowlihi tacaala innahaa iyadu laixda alkubari weeyaan laixda alkubar laixda alumuur alcidaam arrimaha waaweyn mid ka mida weeyaan waayahay marka kubar arrimihii waaweynaa saqaraa waxaa lagu sheegaa inaa arrimo waa yacni naarta saqaraa culimaa waxay ku fasirtay waxay ku fasireen todobadii jahanamo bay ku fasireen kubarta la sheegayo marka innaha maxaa ka horreeya horta ya innahaa la ixdalkor soomaa Why? maxaa ka horeeya innaha yacni saqara weeye soo maa aayadii kursiga akhriya yah wasubxi idaa tanafas mise wasubxi idaa asfar sa usliihi saqara wamaa adraaka waxbaa khaldasan oo kaadiiwaxaadhahaysaa kalaa waalqamari walleyli idaa adbara wasubci idaa asfara innahaa naarta saqaraa saas wey macnuhu naarta saqaraa la ixdaal kubari kuwa waaweyn mid ka mida weeyaan yacni kuwa waaweyn wax wareeriya qolaa waxay ku fasirtaa culimmada ka mid ah toddobadae ka wadaanba kubarta la sheegayo waa todobada naar odobadan maxaa loola jeedaa jahaname iyo ladaa iyo xutama iyo saciira iyo saqara iyo jaxiime iyo haawiya toddobadaas waa weyn mid ka mida weeye saqara macnuu saas weye qolaasaa ku fasirta amase innahaa iyadu leyxda alkubari leyxda alumuuri alcidaam taa marka ku fasirnay umuuraha waaweyn hee mid ka mida weeyaan marka muxuu ka daliishanayaa alkubar soma jeedid fucal ubraa walaa yajuus ma baanaan toqon tahay suqoraa keliyana tiraahda saa ku isticmaashid walaa kubraa ku isticmaashid walaa kubari walaa suqor walihaadaa sidaa daraadda ayaa laxanul caruudiyiin caruudiyiinta laxni baa lagu tilmaamo warkooda ah fii qowlihim faasilatun kubraa ee dhahaan faasilatun hee maxaa la dhabe alkubraa inay dhahaan soo maa wa faasilatun suqraa walaxanu laxni bay ku tilmaamaan kaana suqraa wakubraa min faqaaqicihaa xasbaau durin calaa ardin min adahabi kaana suqraatan yarya wa kubratan weyn oo min faqaaqicihaa xoorteeda ah xasbaau baa mooda xasbaau durin jawhar la daadiyey ama jawhar quruurux jawhara ayaa moodaa calaa ardin lagu daadiyey oo min adahabi ah calaa ardin oo min adahabi ah dhulhee dahabi qafaaqic waxaa la dhahaa markii saabuunta la dhaqo maxaa ka kaca xumbo sombaa xumbo xumbadaas baa qafaaqica ah. wafaham yaryar iyo waaweyn somalia marka qoraxdu qabato somadha dhalaalayso yaa wixaasuu tilmaamaya kaana suqraateeda yarya wa kubraateeda weyn oo min faqaaqicihaa ah yaa maxaa moodaa buu yidhi xasbaau durin baa moodaa marka waa xumbaduu sheegayaa yani xumbadii markuusaa u fiidiyab yidhi xumadu soo kormartay yarar iyo waaweyn baa leedahay marka qoraxda qodadhalaalaya marka yararkada iyo waaweynka marka laysku daro xasbaau durin baa moodaysaa buu yidhi dheeman ah jawhar ladaadi quruurux jawhar ah ama jawhar quruuxa moodaysaa oo calaa ardin lagu daadiyo dhul oo ah min adahabi ah muxuu ka daliishanaya kaana suqra maxaa la rabay kaana suqra wal fakaana alqiyaas wuxu an yuqaal alukhar la dhaho walaakinahum ayaa laxanuu walaakinahum ayaa cadalu leexiyey can daalika been leexiyeen buu yidhi can daalika istifaqal waxayn ukhar been ahayn kamaa cadala tamiimiyuuna ams cala alams wakamaa cadala jimn carabi sahara can sahar ukhartii buu haystaa kelmadda ukhar soo garamaysaan kelmadda ukhar buu yidhi qiyaasku muxuu ahaa al in la raaciyo dee intaas carabtu socaan soo aan laakiinse intii cashan la soctay al ukhar ahayd baa waxaa laga soo leexiyey mid ah mid ukhar ah oo maxaa daliilku waa sida al amsi baa looga soo leexiyey hee amsi leexinta ilahi baan naga yaqaana saasay ku tilmaamay inay laga soo leexsan tahay bay sheegeen waa fahamta soo oo asaxar laga soo leexiyey saxar sidii asaxarba saxar looga soo leexiyey al amsi baa amsi looga soo leexiyey ayaa culimmaduna hee al ukhar maxay ka soo leexiyeen ukhara intaas ku dheheen waaya qaala lahu tacaala facidatun oo min ayaamin ah maalmahaasoo ukhra kale alcilatu saadisata alwasfu weeyaane ka axmara iyo waa afdala iyo wa sakraana iyo waqadbaana wayushtaradu waxaa shardiga liictibaarihi inay shaqayso amraani baa shardi u ah axaduha al asaalatu inay asal tahay falow kaanat ilkelimatu kelimadu hadday ahayd fil asli asalka hore isman ahayd uma kadibna daracat laha alwasfiya tilmaamnimada kusoo dariday lam yuctad bihaa la tirsan mayo magacu marka hore kelmadu kelmad isimo bulsho isticmaasho ahayd magacahaan loo isticmaal kadibna tilmaana iska noqotay maalansarif maaha buu ku yidhi ma fahamti soo maa maxaa noqonaya mid tilmaanimo ku dhalatay sideedina ku socota falow kaanati ukaa tusaale falow kaanat ilkalimatu fi lasli isman uma dara'at lahaa alwasfiyatu lam yuctada biha wadalika kamaa idaa akhrajat safwaana kamaa idaa akhrajta waa inaa ka saartay oo kale safwaana iyo wa arnaba aan ka saartay can macnaaha alasli ka saartay waay waaya can macnaahumaa al asliyaa ka saartay racdu midin rubaya radu maxaan saaray xarka nooceeya wa huwa safwaankuna alxajaru alamlas wey waa dhagaxa dhagaxa waxa weeye diiran yacnaa waxba dul saarnayne wal xayawaan almacruufna weeyaha arnabkuya oo fastacmaltumaa isticmaashay macnaa qaasin iyo wadrila isticmaashay arnab safaanka hos isticmaashay qaasin alqaas waa wax adag wey soo maa yani fiida safwaan maxaa loo yaqaana sida caadiga ah dhagax dee diiran wey soomaa dhagaxi dirnaa maga waa magac marka dhagaxa aan waxba saarnayn oo saarnaynoo dhexdexeedoo amlasa bwbuu magac u yahay safwaanku soo maa saa u yahay baa magacii intaas soo qaatay baa wax adag tilmaan oga dhigta arnabkii xayawaanka arnab soo magac caadiya ma ah baa intaas soo qaata tilmaan waxaa ka daliil wax duleys haada yani arnab baa qof ku tilmaamtay adoo ka dhigay yani dulnimo u qaadanayo kale soo macnii asalka kamaada saarin marka adigu tusrifuhaa waa sarfinaysaa licuruudi lwasfiyati fiihima maxaa yeele wasfinimadoodii kusoo dariiday asal uma aha wthaani an laa taqbal kelimatu taataniihi kelmad wanaagsan taataniid qaadan falihaada taquul waxaa dhahay samarartu birajulin curyaan birajulin armala bisarfi waa rorowaysaa buy sababtu mila qowliin filmaanata curyaanatun wa armalatun bikhilaafi sakraan wa axmar fa inamaa anahumaa sakraa wa xamraa bikayri ta soo ma jeed kelmadan waa sax dhadignimo asal ah waxay leedahay tilmaan asal ah curyaan oo tilmaan asal ah soo maa haytii kalmay soo qaba armal waa asal soo maa waa tilmaan asala ayib laakiinse asalnimadii weeshaday way buxisa maxaa diiday tacdi taawtaaniis bay qaadatay markay tatan qaadatay waa burtay maalansarif maaha rajul maxaa dhahaysaa rajulna armal nin garoob ah nin garoob ah dumar imra'atun carmalatun sama tama qaadan marka waa burta markaa laakiin sakraan iyo xamra axmar maxaa dhahaysaa ayada sakraa taa ma wadataa dumarkii xamraaa ma wadato maalansirfi marka alcilatu saabicata aljamcu weeyaane waa jamciu washarduu an yakuuna calaa siiqatin waa inuu dhawaa ku socdaa laa yakuunu calayha axaadu uusan kelinimoodu aysan lahayn wahuwa noocaan weeyaan mafaacil weeye ka masaajid wadaraahim oo mafaacila ka masaabiixa watawaawiisa alcilatu thaamina aziyaadatu wey walmuraadu biha aziyaada waxa laga wada alif wanuunu azaadataani ah naxwu sakraan iyo cumaan oo kale alcillatu asaacatu ataaniidu wey wahuwa calaa dalata aqsaamin baa qaysanta taaniinimadu taaniidun bilalifi ka xublaha wasaxraa wataaniidun bitaay ka dalxata waxamsata wataaniidun bilmacnaa ka zeyna wasucaad wa ta'hiiru lawali tan koowaad ama saameynteedu oo minhaa ka mida alaaadan fii manci sarfi markay sarafka diido laazimun waa mid khasaba mulaqan asagoo aan la kala qaadin min hayri shardin wax shardi kumexna kamaa sayaatii waa taaniis bialifde ma shardi bay leedaa maya wa taariidu thaani kan labaad oo ah taaniis bitaana mashruudun bilcaalamiyati maxaa shardi u ah calamnimo kamaa sayaatii sida soo socota wa taathiiru thaaliisi kan saddexaadna ka ta'hiiri thaani buu la mid yahay walaakinaase yeeshee taaratan yu'tharu yuair wuxuu saameynaya wujuuba manci sarfi wuu saameynaya yani wejibniduu keenaya wataaratan yuairu jawaaso marna muxuu ka dhigayaa jawaas falawal kan koowaad mashruudun weeye awalkan koobaadi mashruudun waa mid lagu shardiyo weeyaan alaa alaati axrafin saddex xaraf waa inuu yahay ka sucaada wa zaynaba oo kale ka sucaada iyo hee waaynaba maxaaaaayahay taaiirun bilmacnaha soo laba looma qaybin mid wujuubu manci ah iyo mid jawaasul wujuubulmancigiibaa awal loo bixiyey jawaasulmanci maxaa loo bixiyey marka goormuu ta'niif bilmacanuhu wujuubulmanci yahay shuruuda markii la helo kow aziyaadat waa inay jidhaa maxay tahay ay calaa alaaati axruf saddex xaraf waa kan ta'niifun bilmacnaha waa inuu saddex xaraf ka badan yahay warkaama ku dhaca horta sida sucaadee zeynab oo kale wa imaa taxriikuhee taxriikul wasati ama dhexdu yuusan ka badan saddexe dhexdu waa inay xarakaysan tahay yani xaraka waa in dhexda ka wadataa saqaraya ladaa oo kale aw cujmiyati ama waa inuu cajam yahay kamaa kahee xagga magac qolmuxuudin qorya kale ah xamaatoo kale soo maahan waa jaws qoriyo jawr jaws dhibicsiya wa xims waa balakh oo kale waa balaq oo kale halkaa laba saddexaas muxuu ka wadaa arday milefan sidaas sidaas muxuu ka wadaa kii ah taaniis bil macnaha soo laba lama qaybin kuwa waajib ee tahay in mamnuuc sarfi laga dhigo iyo kuway jawaais tahay kuway waajibka tahay saddex midkood imaynuu ziyaado yahay ama ziyaado wadaan dhexda xarakeensan tahay ama cujmiyo yahay noocii labaad baa lagu gala oo jawaasul manciya iyo ah waa kan wathaani kan labaadi oo ah jawaasu manciga soo maahan fii maa cadaa daalik intaa wax ka soo har kahindi iyo dacd iyo jumla oo kale jumlun saddexdaas oo kale fa haadihi yajuusu fiiha sarfu wacdamuhu waqad jamaca alamraani fii qowlihi shaaciri qowlkan shiikha bay ku soo arooreen saddexduba labaduba lam tatalaa fa bifadli misaniha dacdun walam tusqi dacdun wixii lamta talafac ma duuduubto bifadli miisriha hoosguntigeeda dheeraadkiisa ma duuduubto yani ma soo xanjeerato oo kor uma soo qaadato dacdun labagodaal baa saaran gabadha la yidhaahdo walam tusqi kuma waraabiso dacdu gabadha la yidhahdo filculabi haa culab waa weel laga sameeya harag laga sameeyey oo ama khashab laga sameeyey oo lagu maalo geela iska haruubgaal iska noqonaysa waa fahamta soomaa marka qalabka culubka la yidhahdo ama haruubgaal ama qalabka wax lagu maalana qoftaasi dadka kuma waraabiso wax kuma siiso waa fahamta soomaa manaxukada qoftaasi waa qof waxaweye nimco ku jidhoo reer shariifo wanaagsan weeyaano waal yaraan iyo dhal yaraantoona hee ma hayso inaakudhao ma duuduubto weye bifadli miisariha go-eeda ama asuntigeeda dheeraadkiisa dacdankoa la yihahdo walam tusqi ma waraabiso dacdanko filculabi qalabkaas ma garanaysaa wax lagu dhiso waxba kuma waraabiso ujeedka marka dacdun iyo dacdu dacdunta hore lawgadaal baa saaran maxay sheegaysaa jawaasjawaasu sarfi tan dambana dacdu maxaa saaran hal godaal maxay sheegaysaa jawaasulmanci warkaa ku dhacay soo maa fahaadihi tani jamiicu lcilali weeyaan waqad ataynaa waanu sheegnay calaa sharxiha sharxan yaliiqu bi hada lmuqtasar ku haboon uma kadibna iclam waxay ogaataa annaha alaatu aqsaam weeye alawalu maa yu'ahiru waxdahu mid keligii wax saameeya walaa yaxtaaju waanu baahnay ilaa indimaami cilatin cila ukhraa cilaka in lagu daro wahuwa shayaani aljamciyu waalifutaaniumajeedaan waani waxa maa yu'ahiru mid saameeya bishardi wujuudin calamiyin la socota wow alaatu ashyaa tani biqeyr alif watarkiyi walcujmatu wanaxwu faadimatu wazaynab wamacdi yakriba wa ibraahiima wa min ama halka intaa markii la marayo insurufa sanjatu baa la tasrifiyey in kaana mu'anathan cajamiyan ba ha ahaade mm, waaya oo miisaansaansaarnoceeya see akhriya sanja soo maa marka waa la isu qabtayoo qolaa marna xarakaysa sanajatun tiraahda waafaham marna qolaa reebto sanjatun tiraahda marka hadii lasu qabtay xaggaasuu ka daliishanayaabaa dhici karta wasawlajaan wain kaana acjamiyan haade daa ziyaadatin ah wa muslimatin wain kaana mu'anasatan wasfan ah liintifaa'i alcalamiyati fiihinna saddexdeed maxaa laga waaye calamnimo laga waaye wahaliu maa yuahiru bishardi wujuudi axadi amrayn alcaalamiyi aw alwasf wa halaaun aydan wey alcadlu iyo walwasn waziyaada mihaalu tahiiriha maca alcaalamiyati cumar wa axmed salmaan wa mihaalu tahiiriha maca sifatan halaa iisoo qabo hulaaa soo maa iyo wa axmar iyo wa sakraana iyo wa sakraana soo ma jeedaan waaan hal meela socotaan waayahay waayahay halkaan igu jooji wabilahi towfiiq sal allah wasalam caleh wslam